inooga bilaabmaya arrinkii labaad oo ah addiya ama makti wuxuu markaa musanifku yihi baabu man laa tajibu calayhi diyatu biljinaaya wuxuu kani baab u yahay cidda aanay magi kaga waajibayn dhibka uu geystay ama dil ha noqdo ama xubin goyn ha noqdo wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala laa tajibu diyatu cala alxarbiyi horta markii haddii la yidhaahdo magima waajibayso waxa uu meeshaa ka soo baxaysa laba qodob mid ahaan in inuu waxaani hadur yahayoo marka horeba aanu ahayn wax dhowrsoon uu yahay waa dhici karta waxaa kale oo ay ka iman kartaa diyola-aantu in cidda dhibka geysatay ay tahay cid aanay axkaamtu qaban labadaa arimood mid ahaan iyay magla-aantu ku iman karaysa ciddan dhibka geysatay oo ah cid axkaamta shareecadu aanay qabanaynin iyo cidda dhibka loo geystay oo noqoto cid aan dhowrsanayn sharci ahaan oo aan ximaayo iyo dhowrid lahayn haddaba wuxuu yihi laa tajibu diyatu magi kuma waajibto cala alxarbiyi gaalkii xarbiga ahaa gaalkii xarbiga ahaa magi kuma waajibto marka taasi dee sababteedu waxa weeye ninkan gaalkee xarbiga axkaamtu ma qabato multasimba ma aha axkaamtii shareecada sidaa daraaddeed wuxuu noqonayaa markaa wixii uu dilaa dee waa hadur weeyaan shahaaduu helayaa ilaahay agtiisa insha allahu tacaala ayuu ajri weyn uu ka helayaa laakiin gaalkaa dagaalku inaga dhexeeyey wixii aynu ka dilaana waa hadur wixii uu inaga dilaana mag male oo hadduu soo islaamo markii uu dilay isagoo dad badanoo muslimiina laayay hadduu soo islaamo loo raaci maayo wuxuu yihi walaa cala sayidi fii qatli cabdihi tan sabab saddexaad baad ka dhigi kartaa sayidka isagana mag laguma yeesho hadduu adoonkiisa dilo sayidka hadduu addoonkiisa dilo dee qisaasima waajibayso oo qof xor ah qof adoona looma qisaaso magtii maxay markaa u waajibi weyday asal ahaan magtu inay halkan waajibta ayay ahay laakiin maanic baa meesha yimidoo waxaa la yidhi waajibto horta yay ku waajibi dee ninka dilka geystay oo sayidka abay ku waajibi waayahe iyay u waajibi oo qaadanaya de isla isagii unbaa qaadanaya ilan cid kale oo meeshii wax liima jirte marka laa yahbutu lishasi calaa nafsihi walaa ala cabdihi dayn qaacidada hore inuu soo sheegnay qofku naftiisa dayn kuma yeesho addoonkiisana dayn kuma yeesho wuxuu yihi walaa calaa man qatala xarbiyan aw murtadan xarbi kii dilay dagaalkii gaalkii dagaalku inaga dhexeeyey dilkiisu dee waaba inoo mubaaxo markiis horeba wuxuu ahaa qof aan inaga dhowrsoonayn oo aynu dilayno aw murtadan ama murtad murtadkiina kolleyba in la dilaaba dee bannaan oo dhiiggiisii iyaa isagana hadur noqday oo xalaalo noqday marka isaguna mag yeelan maayo qisaas laakiin de wuu yeelan karaa murtadku oo haddii murtad kale uu murtad dilo waa loo qisaasaya laakiin magima imanayso wuxuu yihi in arsala sahman calaa xarbiyin hadduu leeb ku sii daayo gaal xarbiya aw murtadin ama mid ridoobe fa aslama deetana uu islaamay intaan leebku gaadhin wawaqaca bihi sahmu isagoo ashaatay leebkii uu qabsado faqatalahu oo uu dilo lazimahu diyatu muslimin buu yihi qof muslima diyadii yaa waajibaysa wa qiila laa talzamhu maye ma waajibaysana waa la yidhi meesha qisaasi iman mayso oo dee mukaafaada min awali اlficli ilaa zuhuuqi nafsi waa inagii soo shardiyi jirnay mukaafa'adii bidaayadii ficilka may jirin gaaliyo muslim maarata gaalkii mukaafi lilmuslim maaha qisaasi iman mayso laakiin ma imanaysaa diyo muctamadku wuxuu leeyahay haa way imanaysaa oo jinaayadu had yaanay ahaan maarata waxaa laga eegaa ficilkaa laga eegaa yani waxa weeyaa jarxiga iyaa laga eegaay sababtii hore ee ramyiga ahayd lagama fiiriyo marka ninka dhaawucu ku dhacay wuxuu ahaa macsuum buu ahaa qof dhowrsoon buu ahaa sidaa daraaddeed xaalu itisaali iljinaaya iyaa la eegayaayo waktigii markaa dhaawucu ku dhacayay qof markaa dhowrsoon buu ahaa waxaa taa ka duwan haddii isagoo xarbiya la dhaawacay deetana isagoo dhaawaca u ashahaato dhaawiciina u dhinto kaasi waxba ma male waayo nabarku wuxuu ku dhacay isagoon macsuumba ahayn dhowrsoonayn qiilka le laa talzamhu diriddii leebka la dirayey ayuu ficilku ka bilaabmay buu leeyahay leebkana waxaa la diray ninkanoon dhowrsoonayn markaa waxba ma yeelanayo iyuu kaasi leeyahay qowlkaa hore markaynu ku soconnana diyada u waajibaysaa waa diyatu khaa weeyaan ilaa nin muslima inuu dilo kumuu talagelin muslimna mu ahaynba markuu kusii daynay waman qatala qofkii dila man wajaba rajmuhu qof in la rajmiyaa waajibtay bilbayinatina ay ku waajibtay oo markhaati zinadiisu ku sugnaatay aw amabase sidaa maahee in xatama qatluhu dilkiisu waajibay uu lagama maarmaan qasab noqday fi lmuxaarabati oo maaragtay muxaarabada daraaddeed waa maaragtay qaatic dariiqnimo mid markaa dilkiisu u waajibay qofkii dila lam talzamhu diyatu mag laguma leh ila ninkani nin dhowrsoonba maahe hadii zinadiisii sugnaatay muxsanna uu yahay oo rajmi ku waajibay dee kolkii soraba in la dilo iyaa sharci ahayd markaa qof dhowrsoonba muu ahayn wuxuunu halkaa ku qeyday eh, wajaba rajmuhu bilbayina wuxuu iska ilaalinayaa kii qiraalka ilan qiraalkii waa laga noqon karaa oo inuu ka noqdaa suuragala kii qirtay marka kaa isaga hadal baa ku jire oo inta aanu ka noqon dabcan isagiioo ka noqday haddii la dilo dee mid markaa meesha imanaysa ma aha oo maaragtay de in markaa laga joogsado hadii aan imaamkii aanu xukumin oo xukunkii aanu dhicin oo aan la xukumin de qof iskama dili karo laakiin isagii oo aan ka noqon ku jira markaa qiraalkiisii hadii la dhaawaco uu ka noqdo deetana dhaawaci u dhinto khilaaf baa ku jira magma ma yeelanaya mise ma yeelanayo laakiin kii markhaatiya loo hayay zinadiisu mag sidoo kale kii qaadicu dariiqa ahaa ee lasoo qabtay ee dil waxna dilna geystay ee dilkiisu waajibay dee kaasina mag ilan in dilaaba waajiba oo lagama tanaasuli kare waman qatala musliman qofkii muslim dila tatarasa bihi lmushrikuuna gaaladu isku gaashaameen oo ay gaashaan ka dhigteen fii daari lxarbi daartii dagaalka meeshii goobtii dagaalka halkii gaalada maarata goobtii lagu dagaalamayey iyay gaaladii qof muslima iska soo horreysiiyeenoo asiirahooda ay qafaasheen oy markaa dhufays baabay ka dhigteenba isagiibay isaga dhigayaan xabadda deetana de waa la toogtay muslimkiibaa halkaa lagu toogtay haddaba qofkii toogtay faqad qiila waxaa la yihi in calima haduu ogaa anahu muslimun kaa uu dilay inuu muslim yahay inuu intaanu dilinbada inuu muslimkii yahay kaasi hadduu ogaa sidaana ku toogtay wajabat diyatu makti way waajibi ama wajabat diyatuhu wain lam yaclam haddaanu ogeyn isagoo gaalada unuu tooganayey lam tajib u waajibi mayso magti u waajibi mayso sidaa waa layidhi waana sida muctamadkaasa sheegi wa qiila waxaa kale oo la yidhi in cayanahu biramyi haddii markii uu isaga cayntiisa toogtay wajabad magtii waa lagu waajibay wain lam yucayinu hadduu gaalada un hubka ku ridayey kuku dhacayaba ha ku dhacee deetana dee muslimkaa ee ay wateen dhufaysa ka dhigan uu ku dhacay lam tajib magti waajibi mayso waqiila waxaa kale oo la yihi fiihi qowlaani masalada laba qowl baa ku sugan halkan horta laba qowl baa sugan imaamka laba qowl imaamu shaafici laba qowl baa waxaa laga hayaa masalada tataruska loo yha masaladu tatarus baa la yidhahda in gaaladu iska soo horreysiyaan muslimki masaladaa laba qowl buu leeyahay haddaba labada qowl bay waxay isku khilaafeen ma ikhtilaafu aqwaalin baa mise waa ikhtilaafu axwaal marka haddaynu idhahno waa ikhtilaafu aqwaal waxba la kala qaadqaadi maaye laba qowl baa ku jira qowlna wuxuu leeyahay mag buu leeyahay oo de waa la dilay isaguna wax dhibaato ah aan geysan ee magtiisi way waajibi ka kalena wuxuu leeyahay maya mag ma laha oo muslinkii way ku qasban yihiin inay gaaladii hubkii ku ridaan haddii aanay marka waxa weeyaan dee ay is idhahdaan muslimkadin dilaya ka joogana iyagii baa la laynaya oo maranaya jihaadkiibaa markaa maaragtay waxa weeyaan meesha ka baxay marka maadaama sharciyan ay qasban yihiin inay markaa waxa weeyaan nimankii ay toogtaan oo ay laayaan iska celiyaan wax magama yeelanayso kaasi waa haddaynu labada qowl nidhahno waa laba qowl oo iskhilaafsan waa ariiqa taasi ariiqana waxay laba ariiqana waxay leeyihin may waa ikhtilaafu axwaal xaaladaha kala duwan hadaba siday u kala duwan yihin siday u kala duwanaayeen iyay laba isugu khilaafeen qola waxay leedahay waxa kala duwan miyuu ogaa mise muu ogey laga eegaya marka qowlkan uu leeyahay magtaa waajibaysa waa markuu ogaa inuu muslim yahay oo dadkan ay wataan ay iska soo horreysiiyeen ee xabadiisu ay ku dhacaysaa inay muslimiin yihiin markuu ogaa magtii waa lagu yeelanayaa waayo qof muslima buu dilay isagoo ogsoon laakin de qisaasima marayso cudurdaar buu lahaa mid saasuu le eh, maarata xaalad saasay noqonaysa xaaladda labaadna waa xaaladda aanu ogeynba dadkan inay muslimiin yihiin ay iska soo horreysiiyeen ee gaala ahaan uun uu isagu ku xisaabinayo markaana de isagu nin gaaladii tooganayuu ahaa dee ninkana qadar baa ku dhacay ay iska soo horreysiiyeen ninkana gaaladuu toogtay waxba laguma laha taasaana markaa muctamadkiiho aayadii bay uqabsadeen wain kaana min qowmi caduwin lakum wahuwa muminu fataxriiru raqabati mumina man qatala mumina khaطa fatariiru raqabati muminati wadiyat musalamat ilahli ila an yasadaquu fain kaana min qowmi eh, caduwin lakum wahuwa muminu fain kaana min qowmi caduwin lakum wahuwa muminu fatariiru raqabati mumina mag lama sheegin ba l qofkan muslimkee sida khaaa loo dilay hadduu qola gaala ah ku jiray oo min qawmin tani waa fii qawmin bay qolo gaala ah ku jiray oo iyagu cadow idiin ah isaguna muslim buu ah markaa way wateen weyn marka fataxriiru raqabatin mumina unba waxaa la yidhi fataxriru raqabatin waa kafaaradii laakiin meeshan kuma jirto mag laguma sheegin saasay markaa ay halkaasi aayadda mariyeen qolo kalena waxay tihi meel labada xaalee la kala qaadayaa waxa weeyaan ma isaga cayntiisuu toogtay mise dee safkaa gaalada uunbuu hubka ku riday hadduu safkaa gaalada uun toogtay deetana kii muslimkaa ah ay ku dhacday waxba lagumale mag lagu lagumale hadduu laakiin shaksiyadiisa uu toogtay dee waxa weeyaan qof muslim uu toogtay uu uqastay uu dileeyey cudurdaar ha u noqoto inuu gaaladii kusoo jiro safgoodii oo de jihaad meesha lagu jiray laakiin maktibaa la yeelanaya dariiqana saasay leedahay marka waxaa rajaxan dariiqadaa hore ee eegeysa miyuu ogaa qofkan inuu qofkii muslimka ahaaye ay wateen yahay mise muu ogey halkaa waxaynu kaga baxaynaa ciddii aymay ku waajibaysa markaa iska qaacido guud ayaad iska qaadanaysaayo markii ay qisaasi waajibto qisaasi hadday waajibto diyo waa looga wareegi karaa haddaan maanic jirin haddii aan maanic jirin qisaas waa mar kasta oo qisaasi waajibtay mag baa loo wareegi karaa laakiin goorma imanaysaa markaa eh, masaail baa lasoo reebayaayo dee haddii laba addoonoo uu sayid lahaa isdileen qisaastii dee way waajibaysaa laakiin hadduu sayidkii yidhaahdo ile sayidkii baa labadiiba isla leh marka hadduu yiraahdo qisaastii waan ka tanaasulay mag baan u tanaasulay de waa l adoonkaaga waxba dayn kuma yeelan karaysid markaa magima jirayso iyo sidoo kale labadii murtada isdilay qisaastii waa suuragal laakiin waxaan suuragal ahayn magtiyo dee ninkan lama dhaxlaba murtad warasaba male cid dhaxasha marka wixiisuna waa hadur wey naftiisuba waa hadur markaa ma imanaysa iyadana magi ma imanayso masaail noocaasa iyo masaladiina soo martay ee ninkii nin intuu gacmaha ka jaray haddana dilay ee isagana gacmihii laga goostay dee waynagii wax magtii u dhigma iyaa la qaatay oo gacmihiiya marka in qudhuun laga jaro mooyaane ninkan mag dambe oo la isugu noqonayo laleeyahay waanu talaasulle mag baanu ma jirto waa leey magtii waad qabtaano waa labadii gacmood marka masaail noocaasa lasoo reebaya mooyaane hadday qisaasi waajibto magu waa loo waa loo bedeli karaa haddii la yidhaahdo meeshani meel kastoo aanay magi ka waajibayna qisaasi kama waajibto kuwa aynu soo reebayna u mooyaan waa saas wuxuu yihi baabu maa tajibu bihi diyatu min aljinaayaati halkaa waxaynu kaga baxaynaa sifaadkii jaaniga iyo majni calayhiga goormay magi maaragtay aanay waajibaynin sifa ama jaaniga laga helayo ama majni caleyhiga laga helayo oo magta meesha ka saaraysa halkaasaynu kaga baxna imika waxaynu u gudbaynaa ficilkii falkii laftiisa isagana waa la eegaya falkii marna wuxuu noqon fal waajibiya mag iyo mag falna wuxuu noqonayaa fal iska haduraho la leeyahay meeshan waxba ka waajibi maayaan marka isagana si guud waxaynu odhan karaynaa marka qofki uu noqdo qof dhowrsoon kana uu noqdo qof axkaamta shareecadu ay qabanayso wixii dhibe uu u geystee uu ku dhinto magtu ka waajibaysa asalku waa sidaa haddii lagu yidhaahdo magmay waajibin inta badan waxa imanaysa uun waxan uu ninkani ninkan u geystay baan ahayn wax loo dhinto waxaanaan ninka dilin ama dee waabu caadi buu u badbaadi karaye isaga ayaa isku daayay oo waxa weeyaan naftiisii dayacay labadaas ayay inta badan u kala noqonaya wuxuu yihi eh, ama de qof mutacadiyabu ahaa oo de isagu soo xadgudbay markaa dee qof eh, isaguna wax leh noqon maayo wuxuu yihi idaa asaaba rajulan haddii uu qof leh uu ku dhufto bimaa yajuusu an yaqtula waa qaacidadu wax ay suuragal tahay inuu dilo qofkan fa oo minhu uu ka dhinto wajabat wixii unbaad eegiyo suuragal ma tahay ninkan saasaa la yidhi o deetana wuu dhintay waxan inuu u dhintaa suuragal ma tahay hadday haa noqoto dee sabab kale mar haddaynaan arkayn waxaanu u dhintay magtii iska bixiy haddii aanay waxaan wax waxdila ahayn taasi markaa iyadu dee ninkan qadarkii iyo intanubaa isku beegantee gacantuubuu madaxa u saaray waabu dhacay oo naftii baa ka dhacday dee gacan madaxa la saaray laguma dhintee waxa iswaafaqay uun shaw ninkan saacaddii oo ka buuxda iyo iyo ninkan gacan saarkiisi marka kol haddii waxaani aanu ahayn wax laga dhiman karo loo dhiman karo markaa meeshaa magima taalo wain alqaahu fii maain hadduu biyo ku rido aw naarin ama dab ku rido oo qad yamuutu fiihi ay suuragal tahay inuu ku dhinto famaata fiihi oo uu ku dhinto wajabat diyatu ama wajaba diyatuhu magtiisi baa waajibi biyuu ku dhex riday laakiin biyahaasi hadday baaldi yar ahaayeen oo aan waxba day qofna ku dhimanin markiisaa loogu dhex riday markaa iskaga dhinto dee waxaynu leenahay waxaan kumuu dhimana wax kaloo ku dhintay laakiin hadday biyihii maalan dee qof yaroo aan weyneyn oo foosto biyo ahoo dee liqi karaysa haddii uu ku rido dee markaa isagaa dilay bay noqonaysa dabkiina waa saas oo kale dabkii marka hadduu yahay dab laga bixi karayo oo aan dee sidiisi wax u dilaynin laakiin nabarkii uu geystay uu hadhow u dhinto dee nabarka waa loo dhintaa markaana magtii way imanaysa wuxuu yihi wain amkana wain amkanahu hadday u suurowdo an yatakhalasa in uu ka badbaado oo uu markaa ka baxo haday suuragal tahay in amkanahu haddii ay suuroobayso an yatakhalasa minhu in uu ka badbaado oo uu yani iska bixiyu ka cararo meesha ka baxo falam yafcal aanu samaynin xataa halaka ilaa uu ku halaagsamay fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa midkooda sixada badani annahu laa tajibu diyatuhu waa inaanay ninkan magtiisu waajibaynin dabbaa lagu riday wuu ka carari karayey wuu iska dhex fadhiyey raganimadiisuu muujinayey ama inaanu ninkan isagu nin jaxanjixo ahayn sidii buu ku go-ay qowl baabale mag buu leeyahay xaguu ka yimid qowlkanle mag buu leeyahay wuxuu leeyahay qowlkaasi ficilku ninkani u dhintay de waa ficilkii ninkaasu isagu wax ficila muu geysanay wuu iska fadhiyey tarki muu sameeyey isagu ficil muu samayn fal muu samayn wax muu geysan isagu ismuu dilin ila waxa muu samayne marka ninkan kalaa dilay waxaa kaloo ka qiyaas qaateen kii inta nabar lagu dhigay ama wax lagu dhiftay isdaweyn waayey ee sidaa u dhintay laakiin waxaa la yihi labada masale saa qiyaas qaadanaysaa waa kala duwan yihiin oo dawadu in lagu badbaadaana waa suuragal in lagu badbaadi waayaana waa suuragal midda kale dee dawadu ma aha wixii uu ka cararaye wixii tarki uu meesha ka tegaya ma ahee waxa weeyaan waa ficil isagii uu markaa dib ula imanayo tani laakiin dhibaatadan iyuu ka takhalusi karay waa takhalus min alhalaag isagaan markaa samayn waxba male hadur weyn isagaa istiri ninkaasi waaya wa in alqaahu calaa afcaa hadduu abeeso ku dul tuuro ninkiibuu tuuray uu abeesada abeesada halkaa fadhida iyuu ku tuuray marka qofkiibuu tuuray aw alqaahaa calayh ama abeesadiibuu tuurayoo uu qofkii ku dul tuuray aw calaa asadi ama qofkiibaabu libaax halkaa fadhiya ku dul tuuray aw alqaahu calayh ama libaaxiibuu soo tuurayoo uu qofkiio halkaa fadhiya uu dhakada ka saaray faqatalahu bahalkiibaa dilay wajaba diyatu de ninkaas na dile way waajibaysaa ina waniga wa wax dile wain saxara rajulan waa qaacidadaadi un qaacidadii ku socotaa hadal badan uma baahan wain saxara rajulan hadduu qof sixro bimaa laa yaqtulu fi lhaalibi ama haaliban wax aan sida badan waxba dilin sixir aan dilaa ahayn iyuu ku sixray laakiin waqad yaqtulu ay suuragal tahay inuu wax dilo famaata minhu sixirkiibuu ku dhintay wajabati diyatu maktu way waajibi kol haddii waxan uu suuragal yahay inuu dilay waa waajibaysaa wain daraba alwaalidu aabbuhu hadduu uleeyo waladahu inankiisii aw ilmucalimu ama macalinkii uleeyo asabiya wiilkii inay waxbarayey aw izawju ama ninkii maaragtay gabadha qabay uu uleeyo zawjatahu xaaskiisii aw daraba sulطaanu ama qaadigii ama ninkii madaxda ahaa uu le garaaco ama uleeyo rajula nin buu wuxuu ku uleeyey fii kayri xaddi waxaan xad ahayna tacziir ah wuu edbinayey faaddaa ila alhalaaki waxaasoo dhami wuxuu keensaday qofkii inuu u dhinto wajabat idiyatu demagti way waajibaysaa ilan edbi baa lagu yidha dil laguma odhana haddii lagu yihi xaaska waxbaad ku dhufan kartaa ama ilmahaaga waad edbin kartaa macnaheedu waa dili kartaa maaha marka wixii aad u geysatay haddii uu u dhinto magtii waa lagu leeyay xadkii unbaa laga soo rabaya xadka ilaahay baa de kaa intaana ka dhigay waxba kama dhibi karaysi boqolka marka kale waa lagu leeyahay ama usha ayaad si ba ugu yar dhufatay ama xaalad aanu fiicnayn ama adiga ayaa markaa lagu eersanaya inay wax kaasi noqdeenoo aad ah, meel wax ka dhaafisay intii markaa ku haboonayd ay markaa wax kaaga ka kordheen waxaa la yihi waxa weeya waa mashruuط bisalaamati اcaaqiba amaa xadka dee boqol jeedal baa lagu yihi waxba kama dhibi karaysa adu ku dhifato u dhinto khalaas wey hadar weeyaan kaas alxaqu qatalahu baa la yidhaha ka xaqaa dili wain sullima sabiyu haddii yarkii loo dhiibo ilaa saa ila saabixi dabaalyahankii dabaasha barayay faqariqa fii yadihi deetana isagiiyo dee maaragtay gacanta ku wado oo dee markaa dabaalsiinaya uu sidii ku hafto uu dhinto wajaba diyatu diyatu dee baa ka waajibaysa ilaa ninkan gacanta ku hayey kol haddaad adigu gacanta ku haysay oo adigu baashiraysay waxberistiisa waxaa laga soo qaadayaa in waxoogaa maaragtay gaboodfal iyo xaggaaga ka yimid oo ilaalintii la rabay inaad ilaaliso ilmahan aad tababarayso waa qofkii aan qaangaarka ahayn kan aad tababarayso adaa ka mas-uula markaa ilaalintii lagaa rabay inaanad ilinbiyihii adaa ku riday oo adiga ayaa gacanta ku hayay qofkan qof markaa isagu ismaamulaya ma ahayne adigaa lagu raacayaa kaana wain ariqa albaaligu hadduu hafto kii qaangaarhka ahaa ee maca saabixi dabaalyahanka ee miciisa ahaa ee dabaasha la barayay lam tajib diyatuhu kaasi isaga magtiisu ma waajibayso ilaan isagaa ismaamulaye baddana isagaa galay adigu ka yare qaanqaangaarkan adaa geliyey baa lagu leeyay ilaan adaa lagu dhiibay laakiin kan maaragtay madaxa banaan ee qaangaarhka ah dee waxa weyaan amru amruhu biyadii isagu arrinkii arrimihiisu gacantiisay ku jiraan ila adumaad qasbine inaad qasabtay un la eegi kol haddaanad qasbin ood qasab ugu ridin isagaa ismaamulayay markaa adiga waxba lagu raaci maayo wain saaxa calaa sabiyin haddii uu ku qayliyo sabi yar oo aan qaangaar ahayn deetana oo weliba dee khayru mumayisa bay leeyihiinoo aan si fiican wax u kala garanayn oo aan maarata dee ilan qof waxaa jira aan qaangaarinba laakiin dee waxa weeyaan soo jeedo oo wax la socdo oo eh, sidii dadka waaweyn u dhaqmay haddaba ku aan maaragtay mumayiska mutayaqidka ee soo jeeda ahayn oo ayaa oo markaa meel saaran ayuu ku qayliyuu ka nixiyey fawaqaca min saطxin halkii uu saarnaabu ka soo dhacay koone gidaar uu saarnaabu koonaha joog aqaaqdii uu yihi markaa kani kanaa qayliyey dhulka joog ama meesha sara ha joog meesha doona joog yarkii wuu sasay markaasuu soo dhacay de wajabat diyatu weya jawaabtu famaata uu dhintay wajabat diyatu magti waajibaysa ilan waxa wey waaa soo maxaa soo riday baa laleeyahy takheyladaa soo riday haddaa kasasiyeyoo soo riday aw saaxa calaa baaliqin ama waxaabuu ku qayliyey qof qaangaada oo wahuwa kaafilun laakiin isla maqan qof soo jeeda aan ahayn deetana isagiina dee soo dhacyo famaata dhibay wajabati diyatu ila kolkuu xaaladaa ku sugan yahay de inuu maarata waxawey naxo way imanaysa qofkii markuu isla maqan yahay isla moog yahay eed ka sasiso wuu naxayaa isagoo markaa si bilaa dareena inuu u dhacaa dhici karaysa xaaladaa iyadaa waa lagu yeelanayaa markaa maktii waayahay saasuu markaa uu yihi tambiihu waana qawi laakiin minhaajka iyo adu sheekheynku kaa qaangaarka waxay leeyihiin nin qaangaadi waxyaalaha waa la qayliyey uma dhintee waxba male kole hadduu nin weyn yahay qof baa meel ka qayliyey naxdinta noocaasa maaragtay waxba uma geysatay nin weyne waxba male bay yidhahdeen sheekeyku saas raja lakin anigu sidan tambiihu uu qorayo aad bay qawi iila tahay oo qofkii markuu isla yar maqan yahay e aanu soo jeedin dee waxa weeyaan calal aqal wuu yargariinayaa gag buu odhanayaa gagtaasina tawaasulkiisi iyo ishayntiisii iyay markaa khalal ku keenaysaa inuu soo dhaco dee markaa baciid ma ah dumarka iyaga hawl kalaaba usoo socoto wuxuu yihi wain saaxa calaa sabiyin haddii uu ku qayliyo ilmo yar oo fazaala caqluhu uu maanbeelo miyir beelaba ki yara qayladii iyo saskii bay maskaxdiiba isku dhex yaacan deetana qof waalan buu noqday wajaba diyatuhu magtiisii oo dhamaystiran ayaa waajibaysa adigaa waale wain saaxa calaa baaliqin qof laakiin qaangaara hadduu doona isla maqnaadee haafilba ha ahaadee qof markaa qaangaara oo maaragtay haddii uu ku qayliyo deetana fazaala caqluhu oo uu deetana waasho lam tajibi diyatu dee nin weyn qayla miya waasha waa la qayliye nin weyni hataa haba naxee naxdintiisu isaga de waa wax khafiifa ah marka loo eego wax caqliga kale maaragtay waxa weeyaan eh, maskaxda isku dhex yaacinaysa ma ahee waa inay ku soo socotayoo ay kulmeen qayladaada iyo iyo waalidiisu unbaa laga soo qaadayaa wa in alaba basiiran haddii uu eryaday qof indhaqaba bisayfi seef buu ku eryday ama toor siduu u cararayay fawaqaca fii bi'rin ceel buu markaa isku tuuray ninkii fa wuu dhintay lam yadmanuu isaga isdileen maadaa dilay aduu waad eryatay muu bannaan cararo ceelka hadduu ku dhacay ceelku miyaanu dilay ilaan hadduu dil ka cararayay wax kale oo dilayana uu markaa waxa weeyaan isu geystay kuu ka cararaya iyo kanuu isku maxay kala yihiin waxaa lamida ah baa la yidhi haddii masaajidkan dushiisa la eryado uu iska soo tuuro deetana oo sidaa naftu kaga baxdo waa hadurkaasina waxba male isagaa isdilay wixii ka cararay wax lamida ah, iyuu isku riday wuxuu yihi wain alaba dariiran hadduu laakiin qof aan indhaqabin eryanayo deetana fa waqaca fii bi'rin uu ceel ku dhaco qofkii markaa indhoolka ah fa maata oo dhinto damina isaga magtiisa la bixinaya idan waxaan mu arkayn isagu badbaad buu islaha ceella iskumuu tuurine dee un baa isaga la galeen meeshan waxba ka garan maaye wain daraba haddii uu garaaco bana mra'atin qof dumara caloosha hadduu wax kaga dhufto fa alqat janiinan deetana ay ilma soo rido dhiciso ilmahaasoo meytan baktia wajaba damaanuhu magdhow baa ka waajibaya oo dee quradii ama shantii halaad iyaa ka waajibaysa oo de waxa weeyaan inaad garaacaagii ilmahani uu ku soo dhacay yaa laga soo qaaday in saasay u badan tahay wain bacaa sulaanu hadday dowladdii ama qaadigu uu waaran usoo jaro usoo cid usoo diro ila mra'atin qof dumara oo dukirat bisuu'in wax laga sheegay gabadh la soo eedeeyey oo xumaan laga sheegay ama lasoo eedeeyo lasoo dacweeyey iyuu waaran usoo jaro laba askarina usoo dhiibay iyagu eh, markaa waxa weeyaan deetana hubkoodii waxoodii sita ama dariiskoodii xidhan iyo albaabkiisoo gaa heblaayo soo baxdhay bay yihahdeen heblaayo la doonaya marka askarti wixii aragtay fa ajhadat aljaniina markaasay dhicisay oo ilmihii soo riday wajaba damaanuhu magdhow ka waajibaya ah, dumarka markii markaa waxa weeyaan eh, maaragtay khaasatan kuwa uur kale in markaa si dhibirsan oo aad yo aan ka nixin lahayn wax loogu sheego weeyaan haddii laga nixiyo oo deetana waxaa lagaga nixiyey uu noqdo wax markaa dee maaragtay ilmuhu kusoo dhici karo saas kusoo dhaco maktii waa la yeelanaya cumar bn khaaab baabay ku dhacday baa la yidhi gabadh markaa uu markaa usoo diray markaa dee in markaa lasoo kaxeeyo naxdintii iyay dhicisay dee wuu bixiyaalmakti iska bixiye markaa makti waa la yeelanaya oo waxaa de markaa lagu yeelaya suldaankii dowladdii maktaa waa lagu yeelanayaa wain ramaa ilaa hadafin hadduu hadaf yani shay uu toogana yool iyuu marka waxa weya toogtay fa akhtaa wuu la waayey yoolka u fa asaaba aadamiyan qof bani aadama ayuu markaa la helay waa la dhoog deetana bahal baa meel lasoo dhigay waxaasaa lagu dhufanayey qofubaa soo maray meesha ama isagiibaa d maarata la baydhay qof buu ku dhacay faqatalahu wajabat diyadi de magti waajibaysa la waa khata ahaaye wuxuu yihi wain khatana alxajaamu kii markaa dadka toobi maaragtay toobayey ama dee ninkii markaa dhakhtarka ahaa iska dhe haddii uu e, gudo ama xalaaleeyo qofkii rag iyo dumarba fa akhtaa deetana meel aan meeshii ahayn uu makiinadii la helo oo maalan fa asaabal xashafata xashafadiibuu markaa gooyeyba qofki halkii haragga in gooyo la doonayay iyuu xubintii qeyb jaray wajaba calayhi damaanu dee damaan baa ka waajibayo magdhow iyaa ka waajibaysa haddii xashafadii oo dhan uu gooyey waa mag dhamaystiran hadduu qeyb gooyeyna waa qadarkeeda wuxuu yidhi wain imtanaca haddii uu diido qofku min alkhitaani inuu isgudo qofka qaangaada iyo isgudi waaye fakhatanahu imaamu deetana dowladiiba qaadigiiba arrintii maxkamadiiba arrintiibaa gaah waa lasoo dacweeyey waa la ogaaday arrintii haye isgud baa la yidhi uu diiday aba lasoo qabtay dhakhaatiirtii wixii oo waa laga jaray deetana fii xarin shadiid wakti kuleylku daran yahay bay ahayd aw bardin shadiid ama qabowgu daran yahay fa maata nabarkiibuu xamili waayo u dhintay falmansuusu naska shaafici waxa weeye anahu yajibu damaanu meeshaa magdhow baa ka waajibay yaa kugu yihadiga waktigan ka go inaad iska sugtid bay ahayd oo wakti uu xamili karayo oo xaaladuhu ay caadiyo dabiici yihiin aad markaa aad arintan markaa ka goysid saas wey markaa nasku sida muctamadkana waa saasoo arintani waajibba ha ahaatee dee waxa weeyaan xaaladan noocan oo kale ah, waqiila qiil baa yihi fiihi qowlaani mee laba qowl baa ku sugan oo qowl kale ayaa wuxuu leeyahay halkan magima waajibayso oo dee ninkan xaq sharciga iyuunbaa laga laga oofsadee oo de in ay marka horeba sharcigan la gooyo iyuunbaa laga gooy lama xadgudbinoo meel kale lama jarin waxba u waajibi maayaan qiille qowlleh iyaa jira wuxuu yihi wain xafara biran ceel hadduu ka qodo fii ariiqi lmuslimiina jidka muslimiinta ariiqaa caadiga ummadu wada leedahay haduu god ka qodo ama bullaacada ka samaysanayo ama muxuu ahaaye waay waxbaan marinaya harkaan marinaya iyo sheekooyinkaan imika nagu wareeri kulba wada jeexayaan ha ama qasabadaan gelinaya ha noocay doontaba ha noqotee aduu waa halkan axkaamteeda iyada laga wada hadli doona ma danguudba ma dangaarba ma saasa ma tacadiba waa kala qaadi haddaba waa in xafara biran hadduu ceel ama god ka qoday fii ariiqi lmuslimiin jidkii muslimka aw wadaca fiihi xajar ama uu dhagaxba dhigay sida dhagaxaantan de imika meel lagu gooyey oo kale aw araxa fiihi maan ama uu bilaacad biyihiis kaga daadiyaan uska ayaa dariiqa lagu shuba aw qishra biiikin ama wixii la cunay xabxabkii iyo wixii lamidka ahaa qoloftiisii iyo muxuaha muuskii iyo waxaasaa markaa uu markaa qashinkiibuu ku daadiyey halkaa fahalaka bihi insaanu qof baa markaa ku ku halaagsamay ku silbaday ama godkii ku dhacay ama dhagaxii ku tulanturooday deetana saa ku tegey wajaba damaanu magdhow baa waan adkeeyey anigu maxaa godka balaacadeyda waxaan u sameeyey bahaloo sidanoo kale waan hagaajiyey waan hagaajiyey waxaas ma shaqeynaya wa dhulkii mustaka weeyaan adigunbaa sababtan lahaa kol hadda adigu sababtan lahay waxaa weeyaan wixii ka yimid waa lagaa rabaa kol hadday dantaadii gaar ka ahayd ahayd wain xafara biran haddii uu god qoday ama ceel qoday wawadaca aakharu xajaran mid kalena uu wadada dhagax dhigay facaara insaanu qof baa ku turaanturooday bilxajari dhagicii dhagaxii wawaqaca markaasu haddana wuxuu ku dhacay filbiri godkii wa maata dhimayna wajaba damaanu calaa waadici lxajari kii dhagaxa dhigay iyaa lagu leeyay marka waa maxay waxaad eegeysaa marka qofku laba arimoodoo kala dambeeya uu ku dhinto laba arrimoodoo kala ratibmay waxaad leedahay teebaa hor dhacday markaa turaanturada iyo ku dhaca godka keebaa horreeyin baad odhanaysa dee dhagaxa ku turaanturraday baa horreysay markaa ku dhiciddan godku wax uun markaa la watay bay ahayd oo qofkii oo la wato oo lasoo tuuro waxay ka dhigan tahay uun qofkii oo intuu qof qaaday uu godkii ku tuuray oo kalun bay ka dhigan tahay dee markaa kii godka qoday waxba la weydiin maaye kan ku tuuray yaa la qabsanayaa sawma tanna waa sidii oo kale oo kanaa la weydiinay sidoo kale haddii midigod qoday midna uu seef dhex dhigay ama toori iyo wa waxbuu ka soo taan qof baa ku soo dhacay godkii dhuuntaasay ka gashay oo sidii buu ku tegey ka godka qoday baa la qabsanaya ilan isagaas waa nin uu kusoo tuuray bidid halkaa taallo intuu qofkii qabtay inuu saa maarata waa weyaa ku dhuftay oo kaluunbuu noqonaya markaa labadaas sabab saa u kala dambeeya waxaad eegeysaa uun qofka maarata waxa weeyaan sababta maarata ku hor ee halaaga iyadu sababta koobaad u ahayd waa te halkaasaa laga fiirna wuxuu yihi wain xafara lbira ceelka haduu ka qoday fii ariiqin waasicin ariiq ballaadhan limaslaxati nnaasi ama limaslaxati lmuslimiina dan guudna ay ahayd ceel dan guuda oo isagu ama dan guud aanu isagu gaar u lahayn sida kuwaa qasabadaha gelinaya ee maaragtay waxaas iyo wixii lamidka ah waa iska dan guud meesha jidkiina wuu ballaadhanyao meel la maro iyaa maalan la baneeyey aw banaa masjidan lilmuslimiina ama markaa ariiqii ayuu marka dariiqdee ballaaran ayuu qayb masjid ka dhisay loo baahan yahay aw callaqa qindiilan fii masjidin ama dee laydhkii qanaadiisha kuwa soo laalaado oo kale ayuu dee laydhkii masaajidku xidho markaa waxa weya soo laalaado faynusyada wixii lamidka ahaa iyuu soo laalaadiyo masaajidkii uu keenay aw farasha fiihi xasiiran ama masaajidkii wuu goglayba u gogol ayuu u sameeyey walam yadan lahu imaamu fii shayin min dalika wax idana oo xagga dowladda uuga haystay arinkaana ma jirin fahalaka bihi insaanu qof baa wax ku noqday faqad qiila yadmanu qiil baa leh damaan baa lagu leeyahay oo maxaa dhacay dee idan inuu uqaatay ahayd waa sax waxaa musamiy wa wanaagsane laakiin inuu idan u qaato oo ciddii mas-uulka ahayd waxaan mas-uulka ka ahayde wilaayadiisa lahayd uu idan uga qaato iyaa lagu lahaa may ma damaanayo de waxaasoo dhan idan looma qaadan karo markaad masaajid leer kusoo xiraysaba inaad maxkamadda tagto oo tiraado qaadi leerkanaan masaajidka geynaya muxuu ahaaye de waa kaas sidaa loo ogaado hadhow tana hadduu soo dhaco wixii markaa ku dha anigu shaqa kuma lihi la yihi waa adkaanaysa marka mar hadday waxaani dan guud ahay wax markaa muslimkii dhibaato ku keenaya ariiq u ballaadhna markay dariiqa tahay oo meelo kaloo la maraya ay jireen inta aad ceelka ka samaysay mooyaane wax dhibaato aanay dadka ku haynin dantaa guud waxa aad u samaysay magdhow lagaa weydiin maayo waa maslaxa guud baa la yihi wain xafara biran hadduu ceel ka qodo fii milkihi dhulkiisii isagu qofku lahaa dhul isagu uu leeyahay ayuu ceel ka qotay aw fii mawaatin ama wuxuu ka qoday meel banaan oon wadana ahayn liyatamalakahaa wuxuu u qodayna si uu isagu meeshan u yeesho oo ceelkana ceelkiisii u noqdo aw amaba se iska reer guuraabu ahaayeen liyantafica biha wuxuu u qoday intuu bal meeshan degan yahay inay ceel meeshan u ahaato de u ka dhaansdo hadhow markuu da iskaga tagana muslimkaa ilaahay ay ka cabbaan fa waqaca fiihaa insaanu berkadii uu meesha ka qoday ama ceelkii uu qoday iyuu qof ku dhacay wa maata wuu dhintay lam yadmanu magdhowmeshan ma jiro maxaa yeelay dee markuu qofku milkigiisii uu ka qotay adi maxaa kusoo geliyey milkigiisii wey isagu wax tacadiya muu samaynin adigu adigaa soo doontay baa lagu leeyay waxaan milkigiisii buu ahaa markaa wax magdhabahoo meeshan ka waajibaya ma jiraan gurigiisii baa joogto gurigiisii baa kugu soo dumay waxba meliyi muxuu gurigiisu igu soo dumay maxaa adiga kudhex dhigay baa lagu leeyay marka hore dahayo wuu ii ogolaaday de inuu ku ogolaaday baaba fadli kuugu leeyahay inaad haddana daalac u raacdo waxba kuma lihid baa lagu leeyahay kol haddii wuxuu kuu qariyey aani jirin haddii wax loo qariyey waa halkeedu way noo iman sidoo kale marka meeshaa mawaadka cidi aanay lahayn uu ka qotay de meeshiisiibaabay noqotay hadduu tabalug u qastay haddaanu tabalug u qastinna de meeshaasi mar haddaanay wada ahayn oo meel wada aanu ka qodin adiga maxaad ka soo doontay baa lagu leey wuxuu yihi in xafara biran ceel haduu qoday fii milkihi meeshiisii dhulkiisii buu ka qotay fastadcaa rajulan marka ama insaan qof buu u yeedhay war soo soco buu yihi soo soco fa waqaca fiiha ceelkiibuu ku dhacay kii uu soo soco lahaa fahalaka wuu ku dhintay fain kaanat daahiratan haddii ceelku muuqdayo wax la arkaya ahaa ninkanna indhaqabay goortuna goor iftiina ahayd lam yadman wuxuu isaga eegi waayey isagu markaa waxba kaasi isagu wax damaana ma laha magna magna male waxbana male isagaa isdilay in kaanad muqadaatan haddii ceelku qarsoonaa ama ninku indhala-aa ama meeshuu mugdi ahayd uu soo socda guray isna soo socday deetana ku dhacay fa fiihi qowlaan laba qowl iyaa ku suganoo qowl wuxuu leeyahay mag male maxaa yeelay de isagaa socda lama qasbine muxuu ka doonaya miyad wan meesheed mado anigu mari maayo wan anigu waan dhala meesh waxa weeyaan eh, waxba dhulkaana socon maayo meelaha kalaan ukacaya odhan karay cid qasbaysay may jirin xaggaasuu qawlkaasi la maray waa qawlkii odhanaya haddii cuntada sunta lagu darana oo la hor dhiganay lama qasbine waxba yeelan maayo laakiin muctamadku waa maa ka maaynu soo nii maslada sunta waxaynu soo nidhi waa la mag dhabaya damaan baa ka waajibaya ah mag halkana waa sidii oo kale mag baa ka waajibaysa maxaa yeelay qofkani waa kalmukrey curfan curfi ahaan ayuu wuxuu iska yahay sidii qof qasban oo kale uu indhala yahay adigaa markaa indhow ah adigii baa ku riday markaa de wuxuu yihi wain kaana fii daarihi kalbun hadduu guriga ay ugu xidhan yahay caquuru dilaa fa istidcaa insaanan qof buu soo soco ku yidhi facaqarahu markaasuu kala gooyey facala lqowleyni isla labadaa qowl iyaa ku suganoo magma laleeyihi lama laha marka waxay leeyihiin haddii aygu uu meesha ku xidhnaa waxaa halkan muctamada inaan mag lagu lahayn ninka markay dibadda tahay qof dibadda ka soo gelaya laga hadlaya marka mar hadday sidaa tahay qof dibadda ka soo gelaya uu ahaa inta badan waa laska arka midda kale aygu u ciyaa wuuu wa ku dilayaana waa ikhtiyaarkiisa baa la yidhi markaa ceelkii lamid maaha ceelkii lamid maahe haddii aygii usaa kuu kala gooyo qofkana de aanu ahayn qof yaroo yahay qof qaangaarahoo dee baaliqoo caaqila weeyaan qofkii waa laayaan waba kala garanayo ifligi ilmihi yaraa mumayiska ahayn iyo kuwaasi dee iyagu markaa dad qasbanoo kale ayaa laga soo qaaday wuxuu yidhi wain amara sulaanu qaadigu ama maaragtay dowladdii haddii ay amar ku bixiso rajula nin baa waxay la faray an yanzila ilaa bi'rin ceel inuu ku dhaadhaco wax ka soo qaada maalan aw yascada ilaa naklin ama geed inuu fuulo fanto ayaa amar lagu siiyey limaslaxati lmuslimiin danguu daraaddeed ceelkan ku dhaadhaco waxaa soo qabo wax markaa muslikiin dan u ah ayaa laga rabaa inuu soo sameeyo ama geed baa markaa laga codsaday ama waxyaalaha de maarata la fuule dhaadheer iyaa markaa loo diray amar baana lagu bixiyo dowladdii baa amartay fa waqaca wuu ka soo dhacay meesha fa maata wuu dhintay wajaba damaanu magdhow baa ka waajibaya halkaa maxaa yeeley qofku inuu dowladda adeeco waa laga rabaa oo waxu diidi karaya ma aha wixiina waxaa ka ratibmay markaa qofka qof qasban qof qasban sharcan iyuu ahaa maadaama uu qasbanaayo shareecadii ay lahayd waxa weeyaan amarkii dowladda waa la qaadanaya waa la adeecaya de wixii markaa ka dhashay wuxuu noqonayaa wax markaa qofkii loo magdhow ikhtiyaarkiisa may ahay wain amarahu amarka haddii uu siiyey bacduraciyati dadkii caadiga aha qaar kamidi dadkii qaarun baa kuli ku dhaadhac ama ceelka fuul mxua geedka fuul fa waqaca markaasuu dhacay fa maata dhintay lam yajib damaanu wax magdhawa male cid baa qasabtay ila dadkan inuu dhagaystaa asab maya ikhtiyaarkiisuu ku galay meesha marka nin ikhtiyaarkiisa ku galay ayuu noqonaya kii shaqaynaya lacag qaadanaya hadalkiisaba daada isaga ninkii kuu shaqaynayey ee shaqaalaha ku ahaa ee dabaqa dheer kaaga shaqaynaya halkaa ka iyo kii korontadu qabsatay haddaan adigu waxba u qarin waxaad u qaraysa haddaanay jirin ee uu shaqaysanayay ikhtiyaarkiisana wixii ku sameeyey waa hadur waxba kasoo maaratay wax ka waajibaya meesha iyadaa ma jira aduu kuu shaqaynay aduu shaqaynay waa isaga shaqaysanayey lacag bi qaadanay bilaash bi ku shaqaynay hataa aduu bilaash kugu shaqaynayo xataa hadduu bilaash kuugu shaqaynayo ikhtiyaarkiisa wuxuu ku sameeyey weeyaan markaa waxba yeelan ma wain banaa xaa'ian haddii uu gidaar dhiso fii milkihi dhulkiisiibuu ka dhisay uu isagu lahaa markaa isagoo mustawiya de si toosa u dhisay oo qumaati isagoo maarata agga waddada u baydhsan muu dhisine si maarata waxa weya qumaatia iyuu u dhisay ama gudihiisa usoo leexsan famaala ila ariiq xaggii jidka ayuu u leexday ariiq maarata eh, gidaarkii baa bayray markii la dhisay kadib ayuu gidaarkii ciiray wuxuu u ciiray xaggii waddada markaasaa deetana waktina jaanisna wuu helay uu ku hagaajiyo laakiin muu hagaajinin wuu dhayarsaday falam yanqudhu muu dumininoo muu hagaajin xataa waqaca ilaa wadadii ku dhacay calaa insaanin qof baan halkii wadada ku faqatalahu ku dilay lam yadmanhu magdhow halkaa ka waajibi maayo buu yihi calaa daahiri madhabi madhabka daahirkiisu siduu yahay waqiila qiil baala yadman wuu magdhabayaa qof gidaarkii u dhisay ee aanu xagga wadada ula bayrin milkigiisa uu ka dhisay hadduu si alle u duwo oo wadadii dad ku laayo qofkii waba laguma lada ila qadar baa ku dhacay dadkaas ninka dhulkiisu dhista marka dadkan waxa ku dhacay waa qadar qofka bani aadamkeena dhulka waxa uu dhisanayo dee inta badan intuu hagaajisan karaya u hagaajistaa oo waxaaba keensanaysa dabcigii insaankaa keensanaya inaan qofku waxa wey qofna gidaarka uu dhisayo uguma talagelayo inuu dadka waddada ku laayo ilan qarash baaba ka gelaye xoog iyo xoolaha ka gelaye haddaba wixii sidaa u dhaca waa hadur baa layihi haddii laakiin gidaarka uu ciiro deetana la dareemo war gidaarkaasi wuu ciiray war yaa halis weeyaan wakti markaa jaanisna uu haystay uu ku qabto muu qabana wuu iska dhayrsado uu iska daayey markaasaa khilaafku imanaya qiil markaa xooggan oo culamada qeyb badan oo kamidi ah ay rajaxday malaha bulqeynina iyo ragga dooranaya uu ku jiray waxay leeyiin magdhow baa ka waajibaya ila ninkani gidaarkiisani markuu ciiray nayalsigaasi tacadi bay noqonaysaa nooc markaa adgudub muslimiintu ka adgudbay madhabku laakin muctamadku wuxuu le may ba qofka ficilkiisiiba isaga ficilkiisii maaha inuu ciiro wax si alle u yimid weeyaan markaa inuu isagu ka hagaajiyo waxba laguma dadka dalka dowladda ka mas-uule dowladda haka qabato wixii wadada kusoo baydo iyadoo haka hagaajiso laakiin isaga waxba laguma laha dadkuna iyaguna ha iska eegaan oo de meeshaa wax kusoo ciireen ha iskaga ba dadkiibu ula siman yahay wax markaa isaga lagu leeyahay ma jira bu muctamad ku leey wain wadaca jaratan hadduu jalxad b maaragtay uu saaro calaa arafi saطxin saqafkii gurigiisa koonahee koonihiis haduu wax saaro jalxadda iyo wixii lamidkaa setaangii iyo faramaaha riix deetana ay dabayshii soo rido ama faramadha riix fa maata bihaa insaanu qofna ku dhinto lam yadmanhu meeshaa magdhow ma yaallo ilan qofkani xaqiisiibuu de waiisiibu maaratay milkigiisiibuu dul saaray si allay dabayshani utimid dabaysha isaguma maamulo dabayl baa markaa qofkaa de wax weyaan dishay ama de imika markay roobab ku dhacayaanoo kale jiingadiibaa laga yaaba inuu roobki dabayl wii soo fujiyaan deetana umad dhan oo yaacaysa marka horeba roobka ka baxsanaysa inuu kurkaba ka guraa laga yaabo waa qadar qadar ilaahay baa dil wain akraja hadduu bixiyo rawshanan berande ama fooshad ila ariiq xaggii wadada ayuu fooshada u saaray ama berandaha iyo wixii lamidka ah hawada un maraya aan dhulka ku taagnayn weeyaan fawaqaca calaa insaanin qof buu kusoo dhacay fa maata uu dhintay damina nisfa diyati magbarhkeed baa lagu leeyahay markaa imika inagu dafuushadaan fuushadahan iyo waxaanaynu saarno masalada tan ku xigtay noqonaysa waayo barandaha iyo waxa aynu bixinaynaa inta badan waa wax gidaarka ku qabsan laakiin wax gidaarka gudaha ugelaya ma aha ama dul saaran ma aha kan ay fuqahadu ka hadlayaan qaybina gidaarkii bay dul saaran tahay ama gurigii bay soo gashan tahay qaybina waa banaanka marka wuxuu isugu jiraa qayb milkigiisii ku jirta iyo qayb milkigiisii ka baxsan hadduu soo wada fuqa markaa dee qaybna qaybtan milkigiisa saaran magdhow kama waajibi jirin ilan taangigii uu dusha saaray oo kale weeyaan qaybta banaanka uu bixiye wadada uu u saarayna magdhow baa ka waajibi jiray qofkii haddaba ku dhintay wuxuu ku dhintay wax qaybtiina magdhow ka waajibo qeybtiina aan magdhow ka waajibin sidaa daraaddeed waa loo qaybiyey magti waa la qaybiyey nus iyo nus baa laga dhigay wa in taqasafa waa ka ku yidhi hadduu laakiin ka jabo min khashabihi alkhaariji looxii dibadda ama jiingadii dibadda ee xagga wadada jirtay hadday wax ka jabaan shay un hadday ka jabaan oo fahalaka bihi insaanu qof ku dhinto damina jamiica diyati mag dhamaystiran baa laga qaadaya marka eeg waxaan aad marka hore waddada geysay wixii wax ku noqdaa si dhamaystiran baad magtiisii u bixin laakiin haddii wixii wax lagu noqday uu yahay wixii dibadda iyo wax kale oo gudaha ku jiro isa soo raacay waxaa la leeyahay qeyb magdhow ka waajiba iyo qeyb aan magdhow ka waajibin ayuu kaasi ku wada dhintay waa loo qaybinayaa marka wain nasaba miisaaban majaroor hadduu ku taago markaa gurigiisa fa waqaca calaa insaanin deetana uu qof ku soo dhaco fa atlafahu oo uu dilo fa huwa ka rawshan waa berandihii kale un waqiila qiil baa yidhi laa yadmanu may waxba damaani maayo oo waxay yihahdeen majaroorku waa lagama maarmaan qolada qiilkan li waxay leedahay majaroorka lagama maarmo ila guriga dushiisii biyihii lagu dayn maayo maadaama aan laga maarmayn barandihii lamid maaha laga maarmi karay laakiin waxaa la yihi war waxaan o dham soo waddadii ma gelin wadadaa muslimkaa kula lahaa ama u baaha ama ha u baahanin wadadaa muslimku wuu kula lahaa wixii aad geyso ama majaroor ha noqdo ama beranda noqdee damaan baa ka waajibaya wain kaana macahu daabatu hadduu daabad wato awr ama dibi ama dabeer faatlafat insaanan qof ay ku disho biyadihaa gacanteeda waa labada lugood ee hore jeenyaha gacan bay odhanayaan carabtu aw rijlihaa ama ay lugta waa labadii dambe ay markaa ama haracdo ama haraati ama tan kanana maxaa la odhanaya xaggan horta saa ugu dhufato may haraatiba laohanaya mise dadka soomaaliga aadka u yaqaanay baynu ubaahannahay kolle way kala duwanyan fara kala duwan way xaggan hore loo laaga waa ragli way laagtay baynu iska odhanayna ya <laughs> ya haraati horaad a fara weyla rakli baa le rakli taasina waa rakli tan dambana waa rafsi ama ramxi marka haddii markaa ay deetana qofkii ama ay laagto ama <laughs> haraati horaad ama ay mid markaa caadi u haraatido wajaba aleyhi damaan magdhow baa lagu leeyay baalkan ad wadada keenay baa laleeyay wadadii muslimka iyaad la soo dhex keentay wixii ay haraatido waa lagaa doon lakin maxaa khasaba inaan iyagu gujin haddii inta iyagu kusoo araraan gujiyaan u dhiibto waxaa laleeyahay markaa adiga isdili iyadu waxa weeyaan sideeda kumay soo doonan wuxuu yihi wain lam yakun macahaa haddii aanu qofku la socon daabada fain kaana binahaari hadday maalin tahay lam yadman damaani maayo maa tutlifuhu wixii ay baabi'iso wain kaana bileyli hadday habeen tahayna damina maa tutlifuhu wixii ay dishaa magdhow baa ka waajibaya xadiidkii markaa ahaa alcajmaau jubaar mayeeraanku waa hadur wixii ay dilaan waxaa lagu xambaarayaa waktigii la sii dayn jiray marka lasii daayo wixii ay dee markaa baabi'iyaan iyadoo markaa waa qofkii dee maaligeedii aanu la soconin magdhow male oo xadiidkii markaa qisadii bara ibn caazib hashiisii ayaa dee tafsiirka noocaasa laga fahmayo hashiisu markii ay qoladii wax ka baabi'isay dee waa tii markaa lagu xukumay xadiidkii sunanka ku jiray dadka dawaa daabadahale waxaa laga rabaa habeenkii inay ilaaliyaan maalintiina dadka kale ayaa la rabaa alaabahooda inay ka ilaashadaan markaa saasay markaa noqonaysa wuxuu yihi wain aflatat bileyl habeennimo haddii ay baxsato daabadii xoolihii ama dabeerihii wixii lamidka aha iyadoo la ooday oo la hagaajiyey iyo haddana fakade faatlafat markaasay wax baabi'isa fain kaana bitafriiطi minhu haddii gaboodfal xaggii markaa maaligeeda uu ka jiro oo aanu oodinba dee fii xifdi xaggii ilaalinta iyo xifdiga iyo oodi wixii lamidkaa ah iyo albaabkii wixii haddaan u xidhin oo isaga xaggiisa gaabis ka yimid damina magdhow baa ka waajibi wain lam yakun bitafriiطin minhu xaggiisa haddii aan wax gaabisii ka jirinna lam yadman ma damaanayo iyaduna de waa taa aynu soo sheegnay uuno de iyaga habeenkii baa laga rabaa ina ilaaliya marka adi wixii isaga ka awood bata de isaga markaa aan ahayn wixii intii laga rabay mar hadduu la yimid wixii kale yimaado waxba lagu maray waidaa kaana lahu kalbun caquurun ay dilaaye hadduu leeyahay falam yaxfadhu oo aanu ilaalinin aanu dadkii ka xidhin faqatala insaana uu dad dilo daminow ama libaaxiyuu keensaday Eh, ama bisad buu guriga ku haystaa la og yahay inay markaa eh, xadgudub samayso oo shimbiraha iyo waxaa ay dadka ka cunayso dadka markaa xamaamkoodii xamaamkii dadku dhaqanayeen iyo digaaggii iyo wixii hadday ka cunayso lagu og yahay de waa inu ka xidho haddii aan lagu ogeyn oo ay mar un dhacdo waxaa la yidhi loo raaci maayo dee ridiiba iyaduna lamida la ogaa inay markaa guryaha xadayso markaa caanaha iyo waxyaale iyo ay markaa de dadka inaad markaa ka hagaajiso ood habeenkii ka xerayso maarata waktiyadii loo baahnay in la ilaaliyo la ilaaliyo iyaa loo baahnay wixii markaa tacadi lagu ogaado awrkii dadcunkaa waa saas oo kale wixii tacadi lagu og yahay inuu xadgudub geysto lagu og yahay waa inaad markaa dadkii ka hagaajiso wain qacada fii ariiqin hadduu jid fadhiisto qofku dayiqin cidhiiriya facahara bihi insaanu qof ku turaamturoodo famaataa labadiiba dhintaan wajaba calaa kuli waaxidin minhum mid walba waxaa lagu leeyay diyatul aakhirka kale magtiisa ayaa yani caaqiladiisa iyo xigtadiisa ka waajibi buu yihi sheekhu masalada khilaafkeedu wuu badan yahay nin baa waddo fadhiistay waddadu hadday ballaaran tahay oo mid digdig tahay yaa iska jiiro ka la jiiday waa mag magtiisu way waajibaysaa kan wax jiidayna waxaa adaa gar waddada ilaahay ee balaaran intan un inaad cararto maxaa kugu kalifay adaad inta maraysan inaad iska eegtay soo arki maysid haddii laakiin waddada ciriiri tahay oo midi fadhiistay ma taagna wuu fadhiya ama waabu seexdayba meeshila meel ciriiriya deetana midaan arkayinoo ordaya iyaa iyadoo ugu joog joogsaday ku turaanturada ama wa isla dhinteen ama mid ahaan baa dhintay sheekhu isagu wuxuu yihi labada mid walba magtiisa waa la doonaya laakiin muctamadku wuxuu leeyahay kan fadhiistay baa xadguduba mutacadiya meel cidhiiriyo halkii la mari lahaaya waddadama in la farfadhiista ma la seexda loogu talagalay looguma talagelina in la maraa loogu talagalay wadada looguma talagelin hurdo iyo iyo fadhi toon mijlis maaha haddaba kaasaa mutacadiye isaga horta naftiisu waa hadul kan kale magtiisana waa la doonayaayo caaqiladiisi xigtadiisii waa laga rabaa wa in istadamaa laba hadday isjiidhaan laba ordayey baa isjiiday wa maataa markaasay labadiiba go-een wajaba calaa kuli waaxidin minhuma mid walba waxaa laga doonayaa nisfu diyati alaakhari ka kale magtiisa barhkeeda ayaa mid walba caaqiladiisa lagu leeyay markaa waayo mid waliba wuxuu ku dhintay ficilkiisi iyo kakale ficilkiisa laakiin waa marka labadaba xarakadood iyo dhaqaaqoodu uu yahay dhaqaaq wax ka ratibi kara lakin hadduu xiimayo midna aanu aayarun hadduu doono kama beydhma islam yar dhaqaaqay laakiin dhaqdhaqaaqiisu anig waxba keenin kaa waxaa la yidhi xaaladdaa iyadaa kanun wax dilay isna isdilay iyada ah dee waxay noqonaysaa markaa kan in magtii laga qaado hadduu taagan yahayna de iyada hadalkeeda bada mid hadduu taagan yahay kakala u jiiro de markaana ka jiiray iyuunbaa dilaagaa wain istadama mra'ataani laba dumari hadday isjiiraan oo xaamilaani uurli fa maatataa ay labadiiba dhintaan wa maata janiinuhumaa ilmihii waay calooshooda ku jirna ay dhintaan wajaba calaa kuli waaxidati minhuma mid walba waxaa laga rabaa nisfu diyati lukraa takele diyadeedii wa nisfu diyati janiiniha iyo ilmahay caloosha ku jirtay diyadiisii quradiisii ka waajibaysay barhkeed soo arki maysid iyo intaasoo keliya maahe e, waxay tilmaamay waa nisfu diyati janiiniha iyada lafteeda caloosheeda wixii ku jiray ilan waa ilm qof kale magtiisa barhkeed iyo wa nisfu diyati janiin ukhraa kale caloosheeda wixii ku jiray barhkeed yani magtiisa barhkeed soo arki maysid magood ba meesha markaa meesha horta afar magood weeyaan ilaa afar qof baa meesha ku tegey labadan caloosha ku jira quraa ka waajibaysa shan shan halaab marka mid waliba labadaa shanood mimbar bay ka qaadanaysa ta kale magteediina bar bay ka bixinaysa inta weeyaan ayaa mid walba laga doonaya afar kafaarana way ka waajibayaan see noo iman doonta afar kafaaro yaa ka waajibaya ilan janiinka laftiisii kafaaradii way ka waajibaysaa wa in arkaba sabiyeyni laba yaryar haduu fuushiiyey man laa wilaayata lahu calayhimaa cid aan mas-uul ka ahayn haday meel fuushiisay faras ama gaadi ama wax lamid ah. fasta damaa labadii yaryar mid walba gaari baa loo dhiibo kaxeeya baa layihi markaasay isku masaxeen wamaataa way geeriyoode wajaba cala aladii arkabahumaa kii saaray yaa laga rabaa magdhowgii damaanu maa janaahu kulu waaxidin minhuma mid kastaaba wixii uu geystay kii saaray baa laga doonayaa waaya wixii uu iyo u geystay calaa nafsi isagu wixii isu iyo wa calaa ka kale wixii u geystay macnaheedu waa maxay kii uu fuushiiyey magtiisiina waa laga rabaa kii uu dilay magtiisiina iyadana de waa laga rabaa labadii nina kala saaray baa qaybsa aduu kal labadoodaba saaray oo sidaa markaa isugu baabeen waxo dhan ba lagu leey baabuurtii isagaa lagu leey hadday da kuwiisii ahaayeen saasay ku baabeen haddayna isaga kuwiisii ahaynna magdhowgoodii waa lagu leeyahay wixii hanti ku burburtay waa lagu leeyahay labadii nafoodna waa lagu leeyay waa markuu qofku aanu mas-uulka ahay kii markaa mas-uulka ka ahaa haddii uu de markaa tababerayay oo sida faraska loo fuula iyo dacaynkaas iyo waxaas iyo uu berayay waktigii la beri jirayna ay gaadheen oo dee aan xadgudub meesha aanu ka jirin kaasi isagu mutacadi maaha sidaa daraaddeed kol haddii wax isagu uu ka adkaan karo waxaan ahaa waktigii waxaan oo kale la bari lahaana la gaadhay haddaan la gaadhin iyad hadalkeeda iskada baabuurta kale de qofku markuu weynaado unbaa la bara laakiin fara farasfuulka iyo waxyaalaha la midkaa fardafuulka de waxaa la baraa qofka horaa loo sii baraa marka waktigii la bari lahaa ay gaadhay daabada loo keenayna ay ahayd mid u suubata oo maarata de mid markaa iyadiiba laylayahoo ridaysa aanay ahayn markaa de weligood mas-uul buu ka ahaayo iyagiibu tabaray isaga markaa damaan sida asaxa khilaaf baa ku jire damaan laga qaadi maayo wain istadama hadday isjiiraan safiinataani laba doonyood ama laba baabuur fa halakataa ay halaagsamaan wamaa fiihimaa wixii ku jirayna la halaagsamo fain kaana dalika haddii arrintaasi ay ku timid bitafriiطin gaboodfal ama tacadi min alqayimayni labada dirawal xaggooda ka yimid fahumaa karajulayni labada nin ee isjeeray oo ordayey unbay la mid noqonayaan ida idaa tasaadamaa labadii nin ee isjeeray oo kaley noqonayaan waa markay de waxa iyaga xaggooda mid waliba surco yani waxa wey fas bu midnimo ku socday ama yo kala bayri karaya de kala bayri waaye oo maaragtay say doontaba ha ku dhacday iyagoo kala joogi karaya kala joogi waaye xawaarihii loogu talagalay halkan waxaan ahayn bay ku socdeen waxaasoo dham waa imanaysa hadduu mid uuni xadgudbayna waagaa hore layman lama kala lahayn maanta layman baa la kala leeyahay hadduu mid uuni yahay midna aanu ahayn de iyadana kaa xadgudubka ayay de noqonaysaa fiqigu keensanaya qawaaciddaa keensanaysa fuqahadeen ma sheegin taas iyaa keensanaysa in markaa kaa de soo xadgudbay oon la qabto wain kaana bigayri tafriiin haddii wax markaa gaabisi aanu jirin oo maalan dee wixii dabayshiibaa doontii kaxays iyagu way soo wateen laakiin meel all se alla se qabtaan ba garan waaya dabayshiibaa eriday ama imika de berigiibaa kuu baxay si si aad tiraahdo xawaaraad ku socoteen xawaaro macquul u ah wixii halkanoo kale loogu talagalay u ah xagga ilaa gaarigana waba kumaad cillada ah, kumaad ogeyn malaa meel dhawood baabay korontadii ka tagtay gaari mal meelaha kasoo socdo gaariguubaa korontadiiba ka tagtay sho korontadu tagtana shookaantuna shaqayn mayso bariiguna shaqayn maayo waxbaba shaqayn maayaan intii dameeraha lawatay baa la laadnaa marka ya de shookaantii shaqayn mayso waxba sha ama de markii marka dhaqada laakin de inuu ayar socdaal doonaya waa inuu isilaaliyo markaa taas wixii u isilaalin karayo oo dhan inuu islaaliya laga doon lakin wixii aanu is-ilaalin karayna aanu waxba ku lahayn xaaladaasi fa fiihi qawlaan wax ma ka waajibayaan markaa si alla si uu yalaa aanay jirin laba qowl baa ku sugan waaya haddana labada qowlba maalkooda laisku khilaafa waaya axaduhumaa labada qowl mid wuxuu leeyahay anahumaa karajulayni idaa tasaadamaa labadii ninaa isjiiray oo kale un ka soo qaad yani magdhowgii sidii buu u waajibaya mid kale nuskii baa laga doonay wixii uu hanti iyo nafba wathaani qowlka labaadna anahu laa damaana ala waaxidin minhuma waxani waxay iyagu awood uleeyihiin ma ahayn wax awooddooda ka baxsan buu ahaa qadar baa dhacay meeshane waxba la qaadi maayo waqiila halkaasi fa bay ku fiicnayd baa la yihi laakiin nusakdii saasuba dee qiyaastii lagu arkay hadaba waxaa la yihi alqowlaani labadan qowl ee hadda aan sheegnay idaa lam yakun minhumaa ficlun waa marka iyagu aanay wax ficila samayn fa amaa idaa sayara sufuna hadday doonyaha dhaqaajiyeen kadibna dabayshu timid oo uma stadamata ay markaa waxa weyaan isjiireen uma stadamad ay doonyi isjiireen wajaba damaanu qawla waaxida magdhowgii wuu waajibi laakiin haddii marka horeba ay dabayshu doonyaha dhaqaajisay oo xarkiina ay u jartay ee iyagu waxba aanay samaynin markaana damaan lagu yeelan maayo qawlan waaxidan wa qiila waxaa kale oo la yidhi alqowlaani fi ljamiici mayane suuradaha oo dhanba qaabkay doontaba u dhacdee mar haddii tafriid aanu meeshaa jirin labada qowl way sugnaanayaan marka tani waa tii hore inoo qadimay qiila dan dambe ay noqonaysa markaynu meesha wow ka dhigno yani imaamkii shaaficiha meeshan laba qowl baa laga hayaa laakiin labada qowl ma ikhtilaafu aqwaal ba mise waa ikhtilaafu axwaal iyaa la sii khilaafay marka ma laba qowl oo iskhilaafsan ba mise labada qowl isma khilaafsanee midba xaalad buu ka hadlaya markaa muctamadku waa inay labada qowl iskhilaafsan yihiin ee midba xaalad aanu ka hadlayn qolaale meele midba xaalad buu ka hadlayaado doonyihii oo la xidhay oo halkoodii la joojiyey haddii inta markaa dabayla yimaadaan ay xarkihii u jaraan ay markaa isjiirsiiyaan markaas weeyaan ayuu qowl ka hadlaya oo uu leeyahay mag laguma le kan la mag baa laleeyahayna waa markay iyagu soo dhaqaajiyeen kadibna dabayshu dib ka timid dee ficilkaagii unbaa sii socday qora xaggaasay markaa la martay laakiin muctamedku waa labada qowl way ku sugayiin masalada sidii la doonaba ha loo soo qaado xataa waxaa laga hadlayaa waa marki markii markaa o iyagu ay soo dhaqaajiyaan laakiin dabayshii intay timid ay wixii ka xoog raato si ay yeelaan ay garan waayeen oo qofkii aanu markaa wax uu qaban karaa aanay jirin xaaladaa iyada ah abada imika kale waxaa kugu imanaysa gaarigii markaad wado bahal baa kugu soo booday adigo xawaaraagii caadigaaba laga yaaba inaad ku socoto halkan boqol iyo labaatan baa loogu talagalay boqol iyo labaatankii baad ku socotaa ama dabaylo xoogan baa hal mar u yimi ama si kale wax u dhacen deetana eh, haddaad san tiraahdo ama de god un baabad kusoo baxdayba hal mar maarata aan meesha lagu ogeyn haddaad san tiraahdo inaad baabuurtii kale isku masaxantaan baa laga yaab sidan kale haddaad tidhaahdo waa laga jarba ka dhacda de doonto meeshu dooxba tahay markaasoo kalena de yeelo male soo ma xaaladdu halkanoo kale markaa iyaduna imanaysa kolku wuxuu qadarka noocaasoo kale ayahay sidaa qadarkaasi u dhaco ma la odhanayaa ninkani gaariga markii horeba maadaama uu isagu soo dhaqaajiyey shookaantana isagu hayey magtii waa lagu leeyahay qowl bahaa laakiin muctamadku wax wey waxba laguma laha waayo qofkani wax gaboodfala muu samayn gaabisna muu samayn xadgudubna ma samaynin wuxuu samayn kari wuu sameeyey qadar baa dhacay dee qadarka ilahi laysuma raaco marka adharku waa laa damaana calaa waaxidin minhu waxba laysu raaci maayo halkan wain ramaa casharatu anfusin toban qof hadday tuuraan xajaran dhagax bilmanjaniiq madficii bay ku rideen waa madfici waagii hore la isticmaali jirayoo xarka iyo waxbaasaa looga xulxuli jiro markaa waa la duuduubi jiray markaas hal mar mala la jiray toban qof iyo isla qaban jiray haddaba madficii iyay toban tuureen markaa dee dhagax maaragtay holcaye oo dab ah ayaa la tuuri jiray farajaca alxajaru calayhim dhagaxii ay tuurayeen baa iyagii ku soo noqdayoo faqatala axadahum wax mid kamiduu dilay toban baanay ahaayeen waayo muxuu ku dhintay ninkaasi dee tobankoodaa ficilkoodiibuu ku dhintay tobankaa ficilkoodii iyuu ku dhintay saqata min diyatihi lcushru marka da isagii baa dhan ku jira qayb ka ahe isagii toban meeloodow meel iyo isaga kusoo hagaagaysa isna waxba isku yeelan maaye taasi waa hadur bay noqonaysa qaybtaas wa dhacaysa wawajaba waxaa waajibi tiscatu acshaariha sagaalkii meelood ee kale calalbaaqiina iya sagaalkii kale loo qaybinaya wain waqaca rajulu fii bi'rin nin hadduu ceel ku dhaco fajadaba haaniyan mid soo jiito wahaani kii kalena isagoo da si aalian mid kale soo jiito wahaaliu kii saddexaadna raabican mid afraad soo jiito dabeetana ay meeshii isku wada dul dhacaan oo wamaatu ay saa ku tagaan wajaba lilawali kii hore waxa u waajibaya waxbaa u qaadanaya kii hore wax jiita bag buu qaadanaya maxaa u waajibi thuluthu diyati <laughs> diyadii maarata saddex meeloodo meel iyo wuxuu ku leeyahay calad thani kii labaad soo jiiday kii labaad isaga uu soo jiiday thuluth buu ku yeelan waaya wathulusu hulus kalena wuxuu ku yeelan cala athaalithi kii saddexaad ee ka labaad soo jiiday wayuhdaru hulus huluska saddexaadna waa tuuris halkay markaa taasi ka sidee wax ku noqon waxaa la eegaya qofkan muxuu ku dhintay markaa godku waa marka aan godkii isaga waxba ka waajibin weeyaan haddaynu godkan wax ka waajibina afar meelood markaa noqonaysa godkii markaa yahay god aan waxba ka waajibeyn ayaa waxaa leeyahay kan koobaad waxaa dilay ka labaad culayskiisi iyo ka saddexaad culayskiisi ila saddexdi afar saddex baa ku jiifa isaga soo saddexdaasaa dilay haddaba saddexdaa kan labaadda isagaa soo qabsaday culayskaasi waa tuuris laakiin ka culayska labaad iyo culayska saddexaad de isagu sabab isagu buu soo jiidan isagu kan labaad buu soo jiitay ka labaad markaa isaga ka saddexaad soo jiiday soo jiididii uu ka saddexaad soo jiiday iyaa markaa thuluth loogu yeeshay kan markaa saddexaadna waa ka ka afraad soo jiita isna soo jiidashada ka afraad soo jiita culayskaa kale soo kordhiyey markaa labadaa culays culays ka saddexaad culayskiisii iyo ka afraad culayskiisii oo ka labaad iyo ka saddexaad keeneen ayaa markaa kii labaad iyo kii saddexaad magtub qaybtaasi ay ugu waajibtay qaybtii kalena de isagay soo jii ka labaad soo jiida bay ahaydoo waa hadu kaasi waa halkaa isagu wayajibu lihaani kii labaadiisna maxaa u waajibaya haddaba waxaa u waajibaya ulusu diyati horta diyada ulukeed wuxuu ku leey calal aweli kan u jiitay isaga ilan isagaa sababta koowaad lahaaye kii horreeye jiitay ulu buu ku leeyahay wa ulusu ulu kalena cala haalii ka saddexaada isagu uu soo jiiday ayuu ku leeyahayo soo jiididda maahee ka saddexaad waa kii ka afraad soo jiitay marka kii afraadee uu soo jiitay ayaa markaa isagana wa kasoo raaceenoo ulu lagaga yeeshay wayuhdan ulu ulka kale waa isagu soo jiidashadii kan saddexaad soo jiidanayayo waa tuuris wayajibu lihalii kii saddexaad waxaa u waajibi nisfu diyati diyada barhkeed baa u waajibi cala aani ka labaad bay ugu waajibi wayuhdanu nisu ila ka labaad waxaa leeyahay ka saddexaad ka saddexaad isaga maxaa dilay waxaa dilay jiidida la jiiday iyo kan afraade ka daba yimid marka haddee ka afraad isagaa soo jiitay isagu laba sababad buu dhintay in la jiitay iyo in laga daba yimi markaa ka daba imaatinka da isagaa keenay waa tuuris intaas in la jiitay unbuu wax ku helayaayo kii jiitay buu nusku yeelanaya markaa laba meelood iyo magtiisi isaga noqonaysa waayahay intaynan qiilkaa ka boodayna n usoo noqonay wayajibu liraabici kii afraad isaga waxa u waajibi adiyatu maktii o dhan cala haali kan saddexad bu isaga ila isaga maxaa dilay kan saddexaad unbaa dilay isaga marka maktiisii oo dhan kan saddexaad buu kuleeyahay haddaba qiil kale iyaa jiro si kale wax u qaybinaya wa qiila waxaa la yidhi yasqutu hulusu diyati wayajibu hulusaani waa marka la joogo ka labaad ka saddexaad ka saddexaad marka la joogo ayaa qiil wuxuu leeyahay ninkaa isaga a ah magtiisa ulu unbaa sidii labadii hore dhacaya ulusaynna wuu yeelanaya oo iyaguna waxay ka eegeen ninkani wuxuu ku dhintay baa la yidhi saddex arrimood ka koobaad iyo ka labaadba ninkan way dileen isnagu wuu isdilay waa ninka saddexaad weyn ka koobaad iyo ka labaad siday u dileen dee ka labaad waaba kii soo jiidayba ka koobaadna sababtuu wax ku lahaayo haddaanu ka labaad isagu jiiteen isna isaga ma soo jiiteen bay yidhaahdeen markaa maadaama uu wax ku lahaa kaa koobaad iyo kaa labaadba uu qabsanayaa bay yidhahdeen markaa dee qaybtii saddexaadna waa kan isagu isku soo jiida ka kale marka isagana saddex meeloodoo meel un laga tuuro labada kalena ha helaba lakin waxaa la yihi maya kaa hore ka labaad buu jiiday ka labaad isagaa jiitay kan kii hore waxba kuma lahay ka isla qiilkii unbaa ka afraadna gelaya oo kolka la yidhaahdo halkaa horaa sababtu kasoo bilaabanta dee kan afraadna wixiisii saddexdoodi bay uqaybsamaysaa kii koowaad baa sababta koowaad lahaa kii labaad baa sababta labaad lahaa kii saddexaadna sababta saddexaad buu lahaday waa ka kore waqiila tajibu cala halaaثati saddexda ayaa loo qaybin magta ka afraad ahlaaan si isleeg ayay uqaybsan buu kaasili wuxuu kusoo khatay baabka sheekhu wain tajaaraxa rajulaani laba nin hadday isdhaawacaan famaataa oo ay dhintaan wajaba calaa kuli waaxidin minhuma mid walba waxaa lagu leeyahay diyat laakhari ka kale magtiisoo dhammaystiran fain idacaa kul waaidi mid waliba haduu yihaahdo minhumaa labada mid waliba haduu sheegto anahu jarax lidafci inuu isdifaaci anuu isdifac baan ku jiray buu yihi lam yuqbal markhaatikeen baa laleey laga dhegeysan maayo waa waay soomaalidu ku maratay intay istilaamku hadhowt anu difaacu nafsi baan ku jiray difaacu nafsi difaacu nafsigu markhaati buu ubaahan yahay waxaan islaayey waxaa la rabaa mid haddii aan meeshaa cadayni aanay jirin inuu kari difaac ku jiro si kale kaga badbaadi waay kaa iska kari waayo markii markaa markhaati wixii uu leeyahay oo ay sugan tahay markaasunbaa warkaagu uu soconayaa haddii kale waa lagugu leeyahay wsal allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam waxaa jira dad jacayl u dhinta sida nin jeclaaday gabadh oo ninka qaato oo xanaaq ama murugadii u dhinta dee markaa maxaynu u samayna yaa <laughs> wax alla wax loo sameeya ma jirta dee allah unaxariiso waaa kala hadalkalaa jira waxaynu nidhaahnaa ninkii gabadha guursaday baa ayaa dambi loo raacaya taasi wax shaqayna waxaa lamid a waxay ka hadlaan hadduu qofku inkaaro oo kale ood inkaartii udhimato intuu ku inkaaro haddaad inkaarti de laga qaata hadday dawladda dawladdu ku xidho dembi la-aan sidaana aada ku dhimato ma laguu qisaasayaa askartii ku soo xidhay iyo ciddii amarka bixisayba de maxaa ku dilay ma naxdin baad u dhimata mise wax kale naxdinta waa laysoo xidhay l looma dhintee nin weyn daad nin weyn waa laysoo xidhay uma dhintee gabadhii uurka lahayd iyaa waxay yidhahdeen fuqahadu markii askarta la dulgeeyey naxdo hadday dhiciso dhiciskaa waa la magdhabayay soo may ahayn dhicintii hadday iyaduna u dhimato eeg ina askarta iyo naxdin u dhimato iyado na qofkii naxdin uma dhinto laakiin haddii ay dhiciskii ay dhicisay ay u dhimato markaasaa magteedii waajibaysa laakiin qofkani wuu naxay wuu dhintay war shaqaynaya maaha haddii qof kale ou arko qof sinaysanaya mar markhaatina aanu hayn hadduu dilo ka war waxaasi su-aala ma habaan axkaabta maadaa fulinaya aa markhaatiya dadka iska dilaysaa ma arrin ba qaطacat imraatu dakara rajulin fabima yuqطacu minha de magun baa laga qaadaya qofka xubin aanu isagu lahayn hadduu oo ka kale leeyahay hadduu jaro midig buu qof ka gooyey isaguna midig male maxaa waajibayey saas wajabat lilkra nisfu diyati cala lkra ma lfaa'ida midbata kale inay diyada barhkeed ku yeelato maxaa laga faa'idaya maxaa laga faa'idaya wax weyn baa laga faa'iidaya ilan xigtadeedii baa laga soo ururo dhale dhaxlayaasheedii baa la siin tanna xigtadeedii inta laga soo uray ayaa ta kale dhexlayaasheedii la siinaya maaha inay dhexlayaashiiya dhexlayaashu isku yeelanayaan ilan xigtadii baa magta lagu leeya dhexlayaasha laguma lehe wasala allahu wasalam ala nabiyina maxamed allahu alam